bismillaah walxamdu lilaah wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaah wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaah amaa bacd casirkan casirkii boqol iyo shan wey wuxuu kamid yahay cashiradii noogteeda ku saabsanaa minhaaju muslim waxaynu ku jirnay kitaabu lbuyuu waxaynu maraynay asharikaad waxaynu ka soo sheekeynay sharikatu lcinaan waxaan maraynay annawcu haani sharikatu labdaan sharikadii markay noocyaal badan noqotay sharikatulcinaan baa u horeysay waa soo sheegnay annawcu nooci ahaanii labaad kana mida sharikaadkii sharikatulabdaan badanyaal sharikadoodii waayo sarikatulabdaan waxaa la yidha ayaa sarikatnaan laba inay wadaagaan iyo faaktara in ka badan fiimaa maal gudihii bay wadaagayaan yaktasibaanihi ay helaan ay kasbadaan biabdaanihimaa badanyaalkooda sharikatulcinaan maal baa laysku darsaday laakiin sharikatul abdaan xoog baa laysku darsaday markaasaa waxaa la wadaagayo labadii ninba waa foofayaan way shaqaynayaan labadiiba wixii ay soo helaan iyay simanaan u qaybsanayaan faa'iidaa ku jirta waxaa laga yaabaa midna inuu maanta wax helo midna beri wax helo kolka taasaa sharikatu labdaan la yihi annawcu thaani noocii labaad sharikatu labdaan badanyaal sharikadoodu wahya sharikatu labdaan aya sarikatnaani laba inay wadaagaan fa wax laba ka badan saddex iyo afar iyo toban bay noqon karaan fiima maal gudihii bay wadaagayaan yaktasibaani ay shaqaystaano biabdaanihima badanyaalkoodii ku shaqaystaan kaa yashtarika waa inay wadaagaan fii sinaacati shay-in shay sancayntii bay wadaagayaan waa laba harqaanle ama midna waa kaharabaayi midna waa danawan kolkaa wixii farsamo ay yaqaanaan bilaarka farsamadiisu ku shaqaynaya markaa dakhliga soo gala bay qaybsanaya kaan yashtarikaa inay wadaagaan wey bi shayin shay sharcintii inay wadaagaan aw khiyaadatin tolma dhar iyo wax la tolay wadaagayaan aw asli tiyaabin ama dhar bay mayrayaan wanaxwi daalika waxa iyo wixii lamida xoog isku darsi wey wamaa wixii maala ay yaxsanaani gacanta ku dhigaan caleyhi korkiisa fahuwa kaa la helayba baynahumaa dhacdooda ansaafan sinaanu ah nus iyo nus ayay u qaadanayaan aw calaaki calaamaa shay bay u qaadanayaan itafaqa ay labadooda ku heshiyaan caleyhi korkiisa kolka say ugu heshiyaan wixii dakliga soo gala say ugu heshiyaan bay u qeybsanayaan ama waa kala baranayaan wamaa yaxsilaan waxay xasiliyaan ay gacanta ku dhigaan caleyhi korkiisa ay xasiliyaan fahuwa ka ay xasiliyeen maa beynahumaa dhexdooda yaal ansaafan kala bar u yaal aw calaa maakii korkii ay itafaqaa iyaga isku afgartaan caleyhi korkiisa walaslu naskan loo cuskanayo fii jawaasihaa sharikatu labdaan banaanaanteeda naska loo uskanayaa waxawey maa xadiid rawaahu uu wariyey abuu daawuud baa wariyey min ana cabdallah ninka cabdullaahi la yihaa iyo wa sacdan ninka sacdi la yihaa wa camaaran saddex saxaabi wey saddexdaas saxaabi ayaa ishtaraku waxay wadaagsadeen yowma badrin badar maalintii lagu dagaalamaayey dagaalamayey maashay gudihii ay wadaagsadeen yaxsaluuna ay helaan caleyhi korkiisa kana mida min amwaali lmushrikiin gaalada xoolaheedii kolkaa falam yedi camaaruhu cabdullah cabdullaahi iyo camaar bishay-in waxba lama iman labadaa nin waa hongoobeen wa wajaa-a sacdun sacdi wuxuu la yimid biasiirayni laba gaal isagoo soo qafalay fa ashraka waxaa wadaajiyey baynahumaa labadii gaalee lasoo qafaalay annabiyu baa wadaajiyey saddexdoodii sala allahu calayhi wasalama wa kaana daalika arrinkaana wuxuu dhacay qabla mashruuciyati qismati alkhanaa'im gabagabada gaalada laga helay qaybinteeda intaan la jidaynin markii la jideeyey nina ma qadin laakiin markii hore intaan la jidaynin ayaa arrinku dhacay marka naska loo uskanayo kaawe walaa salu kana salaa fii jawaasiha sharikatulabdaan banaanaanteeda gudaheeda waa salaa maa xadiis wey rawaahu abuu daawuud uu wariyey min ana cabdallah wa sacdan wa camaaran saddexdaa saxaabi inay sala ku wadaagsadeen yowma badrin badar maalinkiisii fiimaa maal gudihii ay yaxsaluuna helaano aleyhi korkiisa kana mida min amwaali lmushrikiin gaalada horayaalkeeda falam yaji amaarun amaar lama iman wa cabdullaahi bishayi wacba wajaha sacdun wuxuu la yimid bicasayrayni laba gaalo u soo qafaalay fa ashraka baynahumaa waxaa wadaajiyey gedigood annabiyu sala allahu calayhi wasalama wa kaana daalika arrinkaa goortuu dhacayna qabla mashruuciyati qismati alghanaa'im gabagabada qaybinteeda intaan la didaynin bay ahay wa axkaamu haadihi shariika shariikadan xoog wadaagsiga ee laysku darsaday xooga xukumyaalkeedii hiya axkaamta soo socotay leedahay wa axkaamu haadihi sharika sharikadanoo tana xukumyaalkeedii hiya waxaa weeye kow ana likullin mid la arka wuxuu leeyahay minhumaa labada xoogga isku darsatay kamida wuxuu leeyahay dalaba alujra ujra inuu dalbou leeyahay wa akhdaha ujradii qaadashadeedii buu leeyahay min almustaajir yidhi wax ijaaro qaatay lahumaa labadooda ay ka qaataan markaa labadii nin xoog bay isku darsadeen ka nin baa qato waad ii shaqayni yidhi kii kale nin baa qato waad ii shaqayn yidhi labadoodaa mid la arkaba ninkay u shaqaynayaana ijaaro qaatay inay ujradii ka dalbaan xaq buu u leeyahay ana likullin mid la arka wuxuu leeyahay oo minhuma labadii badanka isku darsatay kamida talaba alujra wadna raadinteed buu leeyahay wa akhdaha inuu qaato intee laga qaada laga dalba min almustaajiri kii ijaaro qaatay lahuma labadooda qofkii ijaaro qaatay ay u shaqeeyeen buu midarba ka dalbi karaa laba xukunka labaad waxawy in marada hadduu jireedo axaduhumaa labadii haddii midkood jirrado aw qaaba hadduu maqnaado licudrin licajli cudrin cisdaas daraadii hadduu u maqnaado waa la kala fiirinaya fa ina maakii xasala uu xasiliyey caleyhi korkiisa axaduhumaa labada midkood wixii u helay mid baa jiraday ama cudurdaar u maqnaaday cudurdaar la-aan hadduu u maqnaado weli waa laga hadli doonaa laakiin goortuu cudurdaar u maqan yahay laysla ogyahay ama jiro samaawiya xanuun baa u yimid kolkaa labada midkood wuxuu helo huwa kaas baynahuma waa ka dhexeeyaan ama waad diratay ama waad maqnay lagu qadin maayo ilaa badankii bay isku darsadeen in marido haddii jirrado axaduhumaa labadii xoogay isku darsatay midkood aw qaada hadduu maqnaado bicudrin biayli cudrin cudur daar dartiibuu u u maqnaaday fa inamaa wixii xasala u helay calayhi korkiisa axaduhuma labadooda midkood u helay huwa kaasaa baynahuma dhexdooda yaal kasii wadaagayaan haddii marka maqnaantii muddadeed iyo mararkii dheeraadaana kana waa kii jirana waa raysan waayey kii maqnaa waa soo laaban waayey qodobkan saddexaad baa looga hadlay in daalad hadday dheeraato kaybatu axadihima labada midkood maqnaantii hadday dheeraato aw taalad hadday dheeraato muddatu maradihi kii jiranaa jiradiisa muddeedii baa dheeraatay fa ina lisaxiixi kii caafimaad qabay wuxuu leeyahay an yuqiima inuu joojiyo maqaamahu kii jiranaa ama maqnaa booskiisii axaddan qof kale kolkuu yaada hawshaa qaba adiga wa ujratu wa ujratuhu ka meesha la joojiyey udyada u qaadanayana min nasiibi ilmariidi aw ilqaa'ib kii maqnaa ama jiraday qeybtiisii baa midkaan meeshii la keenay la siinaya waa yaqaanaan shaqaaluhu haddii laga laga ogolaado markuu qof meel ka shaqaynayay dan yeesho inuu yihaha meeshii mid baan idiin keenay qolada u shaqaynayay qof baan idiin keenayaa inuu yihahdo kolkaa hawshuu kii qaban jiray buu kan la keenay qabanaya wuxuu qaadan jirayna waa u qaadanayaa kii la bedelayna waxba meesha uma yaallaan in daalad hadday dheeraato haybatu axadihimaa labada nin midkood maqnaantiisa aw daalad hadday dheeraato muddatu maradihi jiradiisa muddadeedii fa ina lisaxiixi kanfayaw wuxuu leeyahay ayuu yuqiima inuu joojiyo maqaamahu kan jiraday booskiisii axadan qof kale wa ujratuhu kan meesha la joojiyey ujradiisa joornaatadiisiina min nasiibi ilmariidi kii jirkanaa qaybtiisa laga bixinaya aw ilqaayibi kii mowdnaa qaybtiisa laga bixinaya afar waa la waayey kolka ninkii niman la filay nin buu noqday kiina raysan waayey buu noqday marka intaxaadara haddii cudurtoomo xuduur waxadigiima labadii wax isku darsatay midkood imaatinkiibaa cudurtoomay shaqadii iman maayo fa ina lilaakhar kii soo haray wuxuu leeyahay faskha shariika sharikadii inuu fasakhuu leeyahay oo markaa dad shaqaynaya uu raadsado intacadara hadduu cudurtoomo xumuuru axadihimaa labada midkood imaatinkii ayaa cudurtoomay fa ina lilaakhari kii haray wuxuu leeyahay faskha shariika sharikadii fasaxideedii laba sharikaynu ka soo baxnay sharikatu lcinaan iyo sharikatu labdaan sharikatu lwujuhna waa ka wejiyaalaa laysku darsaday annawcu haalid nooca saddexaad sharikatu lwujuh wejiyaala shirkadoodii wey kolka jaahi iyo sarafti ayaa laysku darsaday wix adiga wejiyaala kugu soo gala iyo wax aniga wejigayga igu soo gala aan wadaagi doonaa annawcu thaalidu noocii saddexaadna waa sariikatu lwujuub wejiyaal wadaagsigoodii sharikatu lwujuub wejiyaal wadaagsigoodii hiya sharikatu lwujuub waxa wey aya sharikadna laba inay wadaagaan iyo faaktara dad laba ka badan fii shiraa'i sila badeeca gadidoodo bijaahihima wejigooday ku galayaan lacag mahayaan waa nin la garanayo aamin la kolkaa qoladii bakhaare u tegaya wuxuu leeyahay iga gada badeecadan waa laga gadayaa waa la aaminaya beecii waa lagu hesheeyey badeecadeyna wuu la tegay kolkaasuu suuqaa yaryar badeecdii geynaya kolkaa badeecay la wareegeen wayadiicaanihaa badeecadii bay suuqa intay geeyaan iyo guryaha iyo banaanaha masaajidda hordhigaan bay iidinayaan wamaa yaxsalaani waxay helaan caleehi korkiisa min rabxin faa-iida korortaya fa huwa kaa kordhayba baynahumaa dhexdooda ah ay qaybsanayaan waalkhasaara maalun hadduu yimaadna in kaanad hadday khasaaro ahaato fa calayhima korkooday ahaanaysaa bisawiyati jinahan ka ribxi siday faa-iidada u sinteen bay khasaaradana u simanayaan taana waa sharikatu lwudu sharikatu lwudu hiya sharikatu lwudu waxaa wey ayashtarikadnaa laba inay wadaagaan hiya fa agtara dad laba ka badan fii shiraaci sila badeeca gadashada bijaayihima ay foolkooda ku soo gadaan wayabiicaanaha sharikadii badeecadiibay dib u iibinayaan wamaa yaxsanaani waxay helaan caleyhi korkiisoo min rabcin faa-iidaa fahwakaase baynahumaa dhexdooda waalkhasaaratu khasaaradii timaadana in kaanad hadday khasaaro ahaato fa calayhima korkooday aaraysa bisawiyati jinnimo ka ribci faa-idii bay lamid tahay annawcu raabic noocii afraad sharikatu lmufaawada muwaafada sharikadeed kolka waa midda ugu waasacsan noocyaal badan baa guda galaya waahiya awsa-u min sharikati alcinaani walwujuuhi walabdaad saddex sharikaynu soo marnay saddexdiiba tanaa ka ballaaran id hiya sharikatu lmufaawada tashtamiluhuma kuwii lasoo maray waa kulansanaysa watashmalu lmudaaraba dhowtankii ama faa-iida wadaagiina waa kulansanaysa aydan warkiiya sharikatulmufawada waxa wey an yufawida inuu bandhigo kulun midlaarka mina shariikay labada wax wadaagtay ka mida lilaakhar ka kaluu u bandhigaya kula tasarufin maamul dhammaantiisa maaliyin xoola loo nisbeeyey wa badaniyin ama badan loo nisbeeyey oo min anwaaci sharika sharika noocyaalkeedii oo dhan baa mid midka kale unbadhigaya oo fayadi mid la arkaba wax wayashtari midlaarkaba la soo gadanaya wayubaarib dhowtan buu galaya wayuwakil waxbuu wakaalanaya wayukhaasin dood buu galaya hadday dhibaato timaad wayartahi ibraar buu dhigaya wayusaafir bilmaa hantidiisibaduu la adaya wayakuunu ribxu faa-idadii baynahumaa dhaxdooday ahaan calaamaa sidii korkeed bay ku ahaa ay ittafaqa isku waafaqeen caleyhi korkiisa waalkhasaaratu khasaaradii timaadana bixasabi nasiibi kullin mid la arka qaybkii bay ahaan minumaa kamida nasiibkii almaalihi dhoonisbay kolkaa midaana sharikatu lmufaawada layihi annawcu raabic nooci afraad sharikatu lmufaawada iswakaalashada sharikadeedii wahiya sharikatu lmufaawada awsa waa ka ballaaran tahay min sharikati alcinaad tii hore lacagta laysku darsaday waalwujuuh tii wejiga laysku darsaday waalabdaan tii laysku darsaday xooga id hiya midaan mufaawado tashmaluhuma kuwii hore waa kulmini wa tashmal waxaa kalay kulmuni almudaaraba faa-iida wadaagii aydan sidii kuwii hore waahiya sharikatulmufaawada an yufawida inuu bandhigo kulun mid la arko min ashariikeyn labada wax islale ka mida lilaakhari kii kale ayuu u bandhigaya kula tasarufin maamul dhammaantiisa maalihin xoolo loo nisbeeyey wa badaniyin jirka loo nisbeeyey kana mida mina waa sharika sharikada nocyaalkeeda oo fa yabiicu waxbuu suuqa geynaya wayashtari waxbuu soo gadanaya wayubaaric waa faa-iida wadaagsamaya wayuwakil dad buu wakaalanaya wayukhaasin waa u doodaya wayartahi duraar buu dhigaya wayusaafir waa la sootaynaya bilmaal maalkii buu la socotaynaya wayakuuna ribxu faa waxay noqonaysaa baynahumaa dhexdooda calaa maalkii korkii ay tafaqaa isku waafaqeen caleyhi korkiisa waalkhasaaratu khasaaradiina bixasabi nasiibi kullin midyaarka kulligii nasiibkii buu noqonaya minhumaa ka mida almaali ee maaliga loo nisbeeyey almaadatu thaaniya fi lmudaarab maadadan labaad mudaarabadii bay ku saabsan tahay dhowtan bay ku laqban jireen waa laba nin oo ninna xoog leeyahay ninna xoolo leeyahay kii xoolaha lahaabaa xoolo dhiibaya qardana waa la yida kan u dhiibaya xoolahan suuqa laad gedgedi oo ganacsi iyo tijaaro geli wixii faa'iidada heesasaan u qaybsanaynaa markaa waa laba nin nin xooggii buu leeyahay ninna xoolihii buu leeyahay mudaaraba afarbeedka lagu yira waa faa'iido wadaag oo kale almaadatu thaaniya maadada labaad fi lmudaaraba awtankii ama faa-iido wadaagii gudihiisa ay umaada tahay kow tacriifuhaa mudaaraba tilmaanteed waxaa wey almudaarabatu aw ilqiraad qiraadna waa la yihaa hiyo an yucdiya axadun qof inuu u dhiibo wey biaakhara qof kaluu maalan xoole u dhiibay macluuman la yaqaan tobankan kun riyaal qaba waa qabtay kii yatajiru waa gancinayaa fiihi maalkiibuu ganacsi ku samaynayaa wa an yakuuna aribxu waa inay ahaato faa-idadii baynahumaa dhexdooda calaa maakii korkii ishtaradaahu ay labadooda shardiyeen waalkhasaaratu wixii maal lumee khasaare ay yimaad in kaanad hadday ahaato khasaaro fa min raasi ilmaal tobankii kun yaa laga dhiibayaa faqad oo keliya sababkuna waxa wey idilcaamilu ka shaqaynaya yagfiihi waxaa ku filan khasaaratu juhdihi dadaalkiisii baaba dayacmay oo waana shaqeeyey faa-iidana ma kolkuu xooggiisii cidlo ku lumay haddana cilaab kale loogu dari maayo khasaaree soo hoyday maalkii baa laga kabaya falam yukallaf shaqaalihii la xilsaari maayo khasaaratan ukhraa khasaare kale oo xooggiisii lumay aanan ahayn lagu kalifi maayo tacriifkeedii baa sidaas tacriifuhaa mudaarabada tilmaanteedii waxawy almudaarabaatu mudaarabo waxaa la yihaa aw ilqiraab dhawtankiina waa la yihaa iyo an yucdiya axadun qof inuu siiyo liaakhara qof kale oo maalan siiyo wey maalkaasoo macluuma la yaqaan shan kun toban kuwe yatajiru uu gedgediya ka maalka loo dhiibay fiihi filmaa maalkiibuu gedgedinayaayo kolba wuxuu ishiraa faa-iidaad ka heli buu gelinaya waa safrinaya oo an yakuuna ribcu madaxdii dhalatiya faa-iidadii waa inay ahaato baynahumaa dhaxdooda calaa maasi korkeed ay ishtarudaa u kaheshiiyaan nis iyo nis hadday yihaahdaan hadday rubuc iyo intaa yihaahdaan tulud hadday yihaahdaan siday u heshiiyeen bay u faa-iido wadaagayaan walkhasaaratu khasaaradii timaadana in kaanad hadday khasaaro ahaato famin min ra-silmaal xolaha asalkoodii baa khasaarada laga bixin faqad oo keliya idil caamilu kii shaqaynayey yagfiihi waxaa ku filan khasaarata juudihi dadaalkiisii lumay baa ugu filan lugooyo falam yukalla laguma shaqayn maayo khasaaratan ukhraa oo wax bixin lamale laba mashruuciyatuha mudaarabadan faa-iida wadaagga jidaynteedii almudaarabatu mashruucatun waa la jideeyey biijmaaci saxaaba asxaabtii nabiga idaylkood baa ku kulmay kuwal a'ima imaamyaalkiina waa ku kulmeen imaamyaalkiina waa ku kulmeen calaa jawaasiha jawaasi lmudaaraba mudaarabadii banaanaanteeda korkeedii ay a'imadii ku kulmeen waqad kaanad waxay ahaagirtay mudaarabo ma'muulan mid lagu dhaqmo bihaa mudaarabo calaa cahdi rasuulillah alla rasuulkii oo nool wakhtigiisii korkeedaaba lagu dhaqmi jiray sala allahu calayhi wasalama haddii lagu dhaqmi jirayna fa aqaraha waa sugay nabigana saddex axkaamuha ah. mudaarabadii xugumyaal bay leedahay axkaamu lmudaaraba mudaarabada xugumyaalkeediihiya ka waxaa weeye an takuuna inay mudaarabadu ahaato bayna muslimiin bayna muslimayn laba muslimay ka dhaxaysa waxaan muslim ahayn inay dhex marta lama ogola jaa-iza iyo tasaruf waa laba maamulkoodu bannaan yahay taabagudoo wax maamuli kara waxaan jaa-isu tasaruf ahayn saqiira iyo adooma iyo majaaniin iyo sufaha iyo lama rabo ee waxaa rabaa dad qaangaala oo taabaguda oo wax ku oola oo rusdigooda buuxo an takuuna waa inay ahaato bayna muslimeyn laba muslim dhexdoodoo jaa-isa iyo tasaruf maamulkoodana uu fulaayo walaa baasa dhibi kuma jiro an takuuna mudaaraba inay ahaato bayna muslimin iyo wa kaafiriin inay ahaataana dhib kuma jiro idaa kaana raasu lmaali min alkaafir ka muslimkaa wax ma haysan ka gaalka ah maalqabeena markaasuu muslim u dhiib qoradoo maalka kan faa'iida ka raadi faa-iidaan wadaagaynaa kolkaa maalka gaalka hala ahaado maamulkana muslimka hala ahaado waxaa jira muslimku waa aamin waxalayn maayo xaaraamna meeshii keeni maayo laakiin inuu gaalkana shaqaano noqdo maalqabeenkana muslimka noqdo lama ogola walaa ba-sa dhibi kuma jiro an takuuna inay mudaarabadu noqoto bayna muslimin wa kaafirin muslim iyo gaal dhexdood idaa kaana hadduu yahay ra-sulmaal maalka asalkiisa min alkaafir dhanka gaalka hadduu ka yimid waalacmalu shaqadana ay min almuslimi ka timid id ilmuslimu qofka muslimkaa laa yuksha lama baqaayo macahu muslimka la jiridi arriba riba looga baqi maayo diintaa ka reebtay wala almaalu alxaraam maal xaraamana looga baqi maayo saddex an yakuuna ra-sulmaali xoolaha asalkoodii lagu mudaaraboonaayo macluumaan wax la yahay waa inuu yahay wixii mas-uulaha dhow waa muranka iman looma baana kolka waa inuu maal macluuma yahay an yakuuna waa inuu ahaado ra-sulmaali aslulmaal maalka asalkiisa mudaarabada lagu samaynayo macluuman min aljaanibiy waa in ninka caamilkaa iyo ninka maaligaa ay labadaba isla yaqaanaan saddex waxaa weeye an yucayana in la cayino nasiibu lcaamili ka shaqaynaya ujradiisii min arriixi faa'iidada in laga cayino fain lam yucayinaahu haddayaan cayinin falilcaamili wuxuu leeyahay ujratu camalihi haddaan meel la saarin asuu iska shaqa bilaabay isaga shaqadu hayoo kale shaqaalaha haya lacagta la siiyaa la siinaya weli rabilmaali xoolaha ninkii lahaana wuxuu leeyahay aribxu faa-iidadii kulluhu dhammaanteed bule kana ujru ama in qaalaa haddayse maaligii iyo caamilkii ninkii maalqabeenka ahaa iyo shaqaalihi ay isla yidhaahdaan aribxu baynana ma ayan xadidiin wuxuu yihi lacagtan qaatii maalka lahaa ku shaqe wixii faa'iideya yimaada yaa dhexdeenna maxaa loo garan karaa kala barasho wey kala barasho wey amaa in qaala hadday yidhaahi arribu faa'iidadii baynana dhexdeenna wey fahuwa arrinkaa munaasafatun kala goosasho wey baynahuma wixii faa'iidaa bay si siman ku kala goosanayaan saddex ayuu cayana in la cayino wey nasiibu lcaamili ka shaqaynaya qeyntiisa min arrici in laga cayino fain lam yucayinaahu haddayan maalik iyo caamilkii isla cayinin falilcaamili wuxuu leeyahay kii shaqeeyey ujratu camalihi camalkuu qabtay ujradiisii buu leeyahay walirabbi ilmaali xoolaha kii lahaana wuxuu leeyahay aribxu faa'iidada kulluhu dhammaanti ama in qaala hadday yidhaahdaan aribxu faa'iidadii baynana dhexdeenay taalla fahuwa markaas wuxuu ku dhacaya munaasafatun isla ekaysi baynahumaa dhacdooda afar in ikhtalafaa maaliki iyo caamilka hadday iskhilaafaan fi ljus-i ka dambey isku khilaafeen almashruudi la shardiyey hal huwa arubcu aw innisfu masalan iyo wax lamid oo wuxuu leeyahay ninkii maalqabeenka ah faa-iidadii in afar meel aad meel qaadataan ku heshiinay rubuc baa la yihaa ogalkaa maaligii baa salaatata arbac qaadanay rubuc iyo rubuc iyo rubuc saddex rubuc maalikiibaa qaatay hal rubuc afar meel meesheed baa shaqaalihii la siiyey saasuu taagan yahay maalik awinisfu shaqaalihii wuxuu taagan yahay may waxaynu ku heshiinay wixii faa'iide ee soo baxa inaynu ekaysanno oon kala baranno masalan maxaa la yeelaya sida gartooda loo naqaayo dhegeyso fa yuqbal la ogolaanayaa qowlu rabbi ka maalqabeenka ah kaa qowlkiisa cubuca la qaadanaya laakiin saa lagu qaadan maaye macyamiinihi waa la dhaarinaya ninkan isagaa maal kale isagaa waxaana guntay ninkaan nin loo yeertay buu ahaa waxaa la leeyahay ma isdiidan haa dhaaro adiga batrooniga waxaad ku dhaaran saad sheegaysa heshiiska inuu ahaa ee uusan haynsu sheegay magac ilaah buu ku dhaaranay kolkuu yidhaah wallaahi bilaahi tallaahi inay ahay sidii aniga aan sheegayo aysan ahayn siduu sheegayo baa laleeya caamilkii rala qaado saasaa lagu kala bixinayo in ikhtilaafa hadday ismaan dhaafaan batroonigii iyo shaqaaligii fi ljuzi gabal gudihii hadday isku khilaafaan almashruudi ee la isku shardiyey hal huwa rubucu afar meel meel miya aw inisfu kala berasha miya mathalan iyo wax lamida fa yuqbal waxaa la ogolaanaya qowlula bilmaani xoolaha kale hadalkiisa maca yamiinihi dhaartiisaa lama qabaa dhaar buu qabaayo waa la dhaarinaya kii shaqaalaha marka xoolihii gacantiisa la geliyey oo isagii ku shaqeyn la yihi isna hadduu mid kale suuqa kasoo qabtana oo uu yidhahdo ku shaqee adiga ma leeyahay maya khilaaftan lama ogolo maalka ninkaana leh haduuna kugu ogyahay idan kuma siinin amarkama qabtin lama aanan tashanin joog laysa lilcaamili shaqaalihi mala an yudaariba inuu faa wadaagto faa-iido wadaagtano fii maalin ajirin nin kale maalkii aakharo kale ama kana dadkii badsadayba markuu ninkan la galay heshiiska lacagtii tobanka kun ehe loo dhiibay oo uu yii laysa lilcaamili kii shaqaynayay uma sugnaayin ayumaariba inuu dhowtamo fii maali rajulin nin kale xoolihii aakhara kale idaa kaana hadduu yahay yamuru mid dhibaayo min maali ninkii hore maalkiisa hadduu dhibaayo hadduu isaga naftiisa caruur badan iyo ilmuu qaba wixii kala shaqaynaya kan dhibaato iman mayso oo uu isku wadi karaa inuu maalkaana gadgadiyo kaana gedgediyo ama haddii kale kiibaaba idmay hore oo yii war waxaad yeeli waxaygu waa kugu yaryihiin wixii kalena la faa'iida wada ilaa idaa adina inuu ogolaado lahu caamilka saaxiibuhu saaxibkiisii alawalu ee horeeyey inuu fii daalika midkaan dambeys wax la wadaaga ayuu ogolaada ma ogiya sababkana waxaa weeye litaxriimi darar dhib inuusan banaanayn bayna almuslimiin muslimiinta la dhigo oo ninkii hore tobanka kun laga qaaday had iyo tobankiisii meel layska dhigoon lagu shaqaynin dhibaa u imaanaya kaasaa la diidaya kolkaa ma banaanow ilaa idaa adiina hadduu u fasaxo ma ogiye lahu isaga saaxibuhu lawal saaxibkiisii hore fii daalika ganacsigii dambe litaxriimi darari dhib xaaraamnimadiisa ayayan u bannaanay bayna almuslimiin muslimiintay dhexdooda isdhibaan lix laa yuqsamu ribxu ribxii la qaybin maayo maadaama alcaqdi inta caqidkii uu baaqiyan yahay ilaa idaa radiya tarafaan inay ku raalli ahaadaan maahaane bilqismati qaybin oo watafada ay isku waafaqaan calayha qaybintiisa oo ribixa ah markay helaan caqdiga dalka ah hadduu jiro sidaasay arrinta ahaanaysaa laa yuqsamu ribxu ribx lama qaybiyo maadaama alcaaqdu inta heshiiskii u baaqiyan mid jooga yahay ilaa idaa rabiya tarafa inay labada daraf ku raalli noqdaan ma ahaane bilqismati qaybin oo watafaqaa ay heshiyaan alayha qaybin toddoba waxaa wey ra-sulmaal xoolaha asalkoodii lagu bilaabay hawsha midbar waa la kabaayaa daa'iman weligeediiyo allaheed min arrixi faa-iida laga kabaayaa oo tobankii kun markii ninkii shaqaalaha loo dhiibay tijaare iyo suuqa la gala yihi suuqii buu la galay gadgadintii horeba shan riyaal baa ka goday ama boqol riyaal khasaaraa timid haddana wuu sii wadwaday shan faa-iida alla helay shantan dambe faa-iidee la helay faa loo qeybsan maayo santii khasaaraha ee asalkii ka magid baa laga kabaya kadib kolkuu asalka kaamil noqdo wixii dheer baa la qeybsanaya ra-sulmaali xoolaha asalkoodii yujbar waa la kabaayaa ra-sumaalka daa'iman weligeediiyo allehe min aribxi marxad ama faa'iidada baa laga kabaya oo falaa yastaxiqu lcaamilu caamil mudan maayo min aribxi faa-iidadii la helay shay-an haba ka mudan maayo ilaa bacda jabri raasi ilmaali aslmaalka marka lakaba ka gadaal ma ogi haadaa kaas maa lam yuqsam iribxu haddaan ribxii la qaybin wey ee fain itajara hadday tijaareeyeen fii hanamin ari bay tijaaro ku sameeyeen fa rabixa ku rabxeen waakhada kullu waaxidin mid la arko minhumaa kamida nasiibahu qaybtiisii buu qaatay min arribxi fa iyada uga nasiib ahayd uma tajara markaasay haddana tijaarayseen fii xabin badar bay tijaaradii ka dhigeen aw kitaanin suuf masalan fa khasira way khasaareen min raasilmaal maalka asalkiisii shay-an waxbay ka khasaareen faalkhasaaratu khasaarahaas min raasilmaal maal laga gudaya walaysa cala alcaamili shaqaalo korkii ma aha jabruhu khasaarihii inuu kabo mimaa kii uu ka kabo uu rabi ceelay fii tijaaratin ganacsi sabaqad hormartay nimankan xabaar bay shaqaysanayeen markii koobaad maalkii tobanka kunaha uu maalinkii u dhiibay caamilka markii koobaad maalkii waxaa la geliyey ari faa-iidaa la helay waa la qaybsaday ka gadaal baa haddana masago la geliyey masagadii baa lagu khasaaray raasul maalkii dhaawaca gaaray arigii waagii adashay ka kabla oran maayo waxaa laga kabayaa racsumaal ninkii lahaa baa kabaaya ee ninka kan tijaaradii dhowrkii gooree hore ay lagu faa'iiday faa'iidaduu helay ees gurigiisa gaystay ka kabla male fain itajara hadday tijaaraysaano fii khanamin ari bay ku tijaaraysteen warabixa arigii waa ku faa'iideen wa akhada waanuu qaatay kullu waaxidin kullun mid laarko minhuma labadoodii ka mida nasiibahu qeybtiisii buu qaatay min arriixi waga nasiibahay uma mar labaad bay itajara ka ganacsadeen fii xabbin badar aw kitaanin suuf bay geliyeen raasumaalkii masalan iyo wax lamida fakhasira suufkii iyo badarkii bay ku khasaareen min ra'si ilmaal tobankii kun baa kunka luntay shay-an wax ka mida falkhasaaratu kunkaa dambee lumay min ra'si ilmaali uu ka lumay walaysa ma aha cala alcaamili ka shaqaynayo korkiisa jabruhu khasaaraha dambe kabidiisii mimaa kii uu ka kabo uu rabixa faa-iiday fii tijaaratin ganacsi gudihii uu ku faa'iiday tijaaradaasoo sabaqa hormartay sideed waxaw in infasakad hadday fasakhanta almudaaraba dhawtankii ama faa'iida wadaagii baa fasakhmay waa lagu kala tegay wa baqiya bacdu lmaal xoolihii qaarkiina caraadan badaaco qolihii qaarna bayaacu ku jira ay badaa'atan aw daynan ama waa maqan yahom amaah baa loo qabaa cinda axadin qof agtiibaa dayn uu ku yahay fadalaba rabulmaal kii xoolaha lahaa wuxuu dalbay tandiidahu badeecadii cadaynteedii in lasoo cadaeyo lacag laga dhigo ay bayculcardi badeecadii gelideeda liyasiira naqdan inuu kaash noqdo aw dalaba irtijaaca dayni ama rabulmaal wuxuu dalbay dayntiisoo naqideeda adaan ninkan daymiyey keen buu yidhi fa ina cala alcaamili kan shaqaalaha korkiisa waxaa lagu leeyahay alqiyaama inuu isu taago bidaalika arrinkaas ama naqdi baa loo dhiibay badeecadan looma baahne inuu naqdi ka soo dhigo markaa hala kala baxee ama daynkii maqnaa isagaa dadka daymiyey isagii inuu doono waajibkaas isaguu fuulaa kortii lakala baxawa in infasakad hadday fasakhanto almudaarabatu faa-iida wadaagii owa baqiya uu haro bacdulmaal xoolihii qaarkii cardan badeecanimo ay bidaacatan hadduu ku baaqi noqdo aw daynan maas cinda axadin qof agtii ku dayna hadduu ku baaqi noqdo oo fatalaba u dalba rabulmaal xoolaha kii lahaa tandiidahu badeecadii cadaynteedii ay bayculcaqdi badeecadii in la gado liyasiira naqdan kesh inuu noqdo aw dalaba hadduu rabulmaal dalbo irtijaaca dayni dayntiisoo naqideeda hadduu dalbo faina cala alcaamili ka shaqaalaha korkiisii waxaa alqiyaama qumi lidaalika arrintaa u uqumow sagaal yuqbalu qowlu lcaamil shaqaalaha warkiisa la qaadanaya fiimaa yaddaciihi markuu shaqaalu u sheegto min halaaki ilmaal xolihii lai dhibay waa halaagsame aw khusraanihi maba wada baabi'inac waa ka dambeeya in lam taqum bayina haddaan markhaati cad jirin tukadibuhu ku beenisa fiima daca wuxuu sheegana ninkan tobankii kun waa loo dhibay ku shaqey baa la yihi isagoo indhaha cadayna ayuu yimid maalkii waa lagu warkiisaa la qaadanaya waase goorma haddaan la helin markhaati ku beeniyow laakiin haddii markhaati la helana dad suuqii la jooga ayay xogaagii meel buu dhigtay been buu sheegaya wa in idacal alhalaaka hadduu maalkii inuu halaag samay sheegto oo wa aqaama bayinatan uu markhaati soo ogo calaa daalika warkaa korkiisii xalafa uu dhaaranaya wa sudiqa dacwaahu warkiisa la rumaynaya markhaati buu wata xolihii inay gubteen ama dhacme ama daadna tegey ama suuga jabsatay buu sheegay mayidana waa keeno wuxuu yidhi meeshii masiibada ka ku dhacday maalkuna ku dhacday labadan qofaa taagnay labadiina waa qireen waa yahayaadeen kolkaa kadib baa haddana dhaar lagu darayo wuxuu leeyahay markhaatigii waa aragna dhaar ku dar inaad run sheegi wixiina halaagsamey kolkaa kadibna warkiisi waa la yeelaya yuqbalu waxaa la qaadanayaa qowlulcamili ka shaqaynaya hadalkiisa fii maa arrin gudaheed wayadaciihi sheegta ka shaqeeyo min halaaki ilmaali maalkii rogmashadiisiia aw khusraanihi hadduu maalkii khasaaraya in lam taqun bayinatun haddayan markhaati kicin tukadibuhu ku beenisa fii wixii dacaahu uu sheegtay ewayn daca hadduu sheegto alhalaaka in maalkii halaagsamay oo wa aqaama bayinatan uu markhaati soo joojiyo calaa daalika arrinkaas korkiisii xalafa waa dhaaranaya wasudiqad waa la rumaynaya dacwa wadisow almaadatu athaalisatu fi lmusaaqaati waalmusaaraca maadadatan maadadii saddexaad waxay ka hadlaysaa musaaqaad iyo musaaraco musaaqaad iyo musaaraco waxay ku saabsan yihiin dhulka dhulkii oo la waraabiyo ama dhulkii oo la isla beero kolkaa nin dhulkuu leeyahy ninna waa shaqaalo xoogguu leeyahy dhulkii buu tabhayo waa waraabinayo waa arragadinayo waa jibaalaynayo beertii buu falayo badarkuu ilaalinayo waa soo goynaya marka ninkan dadaalkuu leeyahay kanna dhulkuu leeyahay waxay ku heshiyeen faa'iidii meeshaa ka baxda iyaduna maadadaas maadadan saddexaad baa looga hadlay almaadatu thaaniya almaadatu thaalitha maadadii saddexaad fi lmusaaqaati waraabtakii dhulka la isla waraabinayey iyo walmusaaracati isla beerashadii alif almusaaqaat waa soo horeysa kow tacriifuhaa musaaqaat tilmaanteedii almusaaqaatu hiya waxaa wey icdaau naklin beer dhiibideeda aw shajarin geeda miraa anab iyo liin iyo hamba iyo moos iyo geedaa la dhiibay aw naklin timir iyo wa shajarin way isku jiraano geeda iyo timirba waa leeyihiin liman qof baa loo dhiibay yaquumu isu taaga bisaqiihi waraabintiisa iyo wa camali saa'irimaa shay dhammaantii ka shaqayntiisii yaxtaaju ilayhi loo baahan yahay min khidmatin adeega maxaa loogu dhibay bijus-in gabal macluumin la yaqaan min hamaratin mira-a deerta markay goodo toban koosaradood baa lagu siinaya mushaacan fiihi lagu faafiyey oo geedkaasaa lagaa siinaya iyo gobolkaasaa lagaa siinaya lamale waa tacriifteedii tacriifuha musaaqaadka tilmaantiisa almusaaqaatu waxaa wey hiya icdaau naklin aw shajarin ama timir ama geedo ama iskubadalo aw nakli wa shajarin geediyo timir laysku daray baalima nin loo dhiibaya yaquumu isu taaga bisaqyihi waraabintiisa iyo wa camali saa'irima shay baaqigiisii oo lagu camal falo yuxtaaju ileyhi loo baahan yaho mid khidmatin adeega bijus-in baa lagu siinayaa gobol macluumin la yaqaan min tamarihi midhihii meesha ka baxa ka mida mushaacan la baahiyey fiihi naarta dhammaanteed lagu baahiyo laba xukmuha almusaaqaatu jaaizatu waa banaan tahay waalaslu fii jawaasiha banaanaanteeda waxaa asaluha camaluhu nabiga shawshiisii sala allahu alayhi wasalama wa camalu khulafaa'ihi khalifyaalkii nabiga camalkoodii araashidiin ee hanuunsanaayeen min bacdii suubanaa ka gada faqad akhraja albukhaariy imaamu bukhaari baa bixiyey can ibni cumara cabdullaahi ibni cumar radia allaahu canhuma cabdullaahi iyo cumar beeba raallica ka noqday ana anabiya subanaha sala allahu calayhi wasalama camala waa la heshiiyey ahla khaybar khaybar dadkeedii bishatrima shay buu kula heshiiyey niski yakhruju ka baxa minha meesha ay min ardi khaybar min zarcin masagaa wa tamrin miraa kamaa amda siduu u fuliyey nabiga hadduu dhintay haadihi almucaamala mucaamaladaa nabiga uu guntay man rag baa fuliyey bacdahu nabiga ka dambeeyey abuubakrin waa umar waa cuhmaan waa cali waa fuliye radia allaahu canhu ibara allah ka noqday khaybar yahuud baa degnayd dhulbeereedna waa ahay kolkii la jebiyey gacanta lagu dhigay baa la yihi beerihii idinkaa yaqaanoo tabcaya wixii ka soo baxa oo wax laydinka siinaya nabiga hawsha guntay markii dambe khulafaa u raashidiinna waa fuliyeen idan musaaqa baa banaan yahay dhulkii muslimiinta leh geedihiina sidoo kale kuwan kolka gacan ku-ayntii iyo tacabkii beerta la tabacayay ayuunbay leeyihiin hadhowna wixii lagu heshiiyey baa laga siinaya hataa musaaqada saddex axkaamuhaa musaaqaad xugumyaalkeedii axkaamulmusaaqaati hiya an yakuuna naklu timirtu waa inay ahaato aw ishajar geedaha lagu samaynayo macluuman kuwa la yaqaan inta ibraahim alcaqdi caqdiga marka la sugayo ee la goynayo waa inay wax la yaqaan ahaato oo falaa tujzi ma guddo ama falaa tajri ma dareerto almusaaqaad waraabta waraabtamidii fii majhuulin waxaan la aqoonin lama rabo wax la yaqaan ba khashyata algarad lugooyaa laga baqaya wuxuu xaraamo qararkoo layslu gooyana oo xaraaman banaanayn laba anyakuuna aljuzu gobolka almucdaa la siinayo lilcaamil shaqaalaha macluuman waa in la yaqaano ka rubcin beertana tabaysa wixii ka soo baxa afar meel meel baad leedahay aw khumusin haweenkahay beertii shan meel meel baad leedahay masalan iyo wixii lamida wa an yakuuna mushaacan qadarka loo sheegay qadar beerta ku baahsan fii jamiici naqli aw shajar geedaha iyo timirtuu ku baahsan yahay id low xusira haddii qismigii la siinayay la koobo fii naklin aw shajarin geedkan iyo geedkaan ma arki mirahooda aada leedahay geedihii kale wax kuuguma jiraan haasin gaar ahaanee qad yusmir inuu geedkii miro bixiyaa la arkaa waqad laa yusmir inuusan miro bixinina waa la arkaa wa fii daalika arrinkaa gudihiisa qararun baa ku sugan yuxarimuhu waxaa diidayo alislaam islaamku waxaana ogoolugooyada qofka inta laga faa'iidaysto oo looga xanjaq xanjaq siiyo in hadhow cidla kusoo dhaca lama ogola hanyakuuna aljuzu gabal waa inuu yahay almucdaan la siinayo bilcamili shaqaalaha macluuman mid la yaqaan ka rubcin afar meel meesheed wey aw khumuusin shan meel meesheed wey masalan iyo wixii lamida waa an waa inuu rubci iyo khumuskii aado mushaacan mid beerta ku baahsan fii jamiici nakli timirta geedaheed oo dhan awi shajari geedaha kale id low cusira haddii la koobo rubci fii naqlin aw shajarin raasin gaar ahaaneed oo layaa rubacaaguna geedahana lagaa siinaya qad yusmir inuu miro bixiya la arke waqad laa yusmir inuusan miro bixina la arke wafii daalika arrinkaa gudihiisa waaraarun lagooyn baa ku sugan yuxarimuhu lislaamu islaamka uusan ogolayn saddex calal caamini kii shaqaynayay korkiisii waxaa an yaquuma inuu isu taago bikulli maa kii kulligii yalsam la rabo liislaaxi naqli geedaha hagaajintoodii awi shajar kuwii kale mimaa kii kamida uu jaraal urfo dhaqanku ku dareersaday an yaquuma bihi inuu hawshaa ku filaado alcaamir qofka shaqaalaha filmusaaqaati waraabtamida wixii dhaqan ahaan beledka looga dhaqmo oo ninka shaqaalaha u qabtoo dhan ninku inuu qabto wey alal shaqaynayo korkiisii waxa an yaquuma inuu isu taago bikulli maa shay kulligii yalsam lagama maarmaana liislaaxi naqli timirta hagaajinteeda aw shajari geedaha mimaakii kamida ujira alcurfu dhaqanku ku dareersaday an yaquuma bihi inuu u qumo alcaamilu shaqaalaha fi lmusaaqaati waraabta midda gudaheeda ka shaqaynayo afar in kaana hadduu ahaado cala ardi dhulkorkii almuqdaati laysii siiyey musaa daatan inuu shaqaalaha waraabiyey laysu siiyey hadduu kharaajun ahaado dad baa faa-iida ka qaata aw dariibatan cansuur fa hiya kharaajkiiyo cansuuradii cala almaaliki ka arla dhulkale korkiisa ay ahaatay duuna alcaamili shaqaaluhu waxaasi shaqa kumale idil kharaaju ujrada dhulka laga qaadayo aw dariibatu cansuurta la dul saarayo mutacaliqun bilasni asalku waxaa ku saabsan yahay bidaliili ana adariiba canshuurtii madfuucatun waa la dhiiba walow lam tuuras yaanba la tallaalin alardu dhulki aw tusrac yaanba la beerine ama zakaatu sakada islaamku yaqaan fa hiya calaa man waxaad korkii bay ahaatay balaga nasiibuhu xoolihiisu gaareen min atamri timirta uga nasiiban nisaaban intii la shardiyay sawaan kaana alcaamil aw raba alardi kii dhulka lahaa iyo shaqaalihii miduu noqdaba timirtuu gacanta ku dhigay ninkay nisaab u gaarto ayaa zakadii laga rabaayo id zakaatu zakada mutacaliqatun waxay ku xiran tahay bisamarati nafsiha dhulka iyo geedaha kuma xirne meelaha baxay ku xihan tahay id waa ka duwan tahay dariibadii ama kharaajkii dhulku ku xiran yahay zakadiina mirahay ku xiran tahay wixii miraha ku xiran shaqaalaha waxbuu ku leeyay laakiin wax walba kuxidhan wax kumale in kaana hadduu ahaado xalardi dhul korkii almuctaatu laysi siiyey musaaqaatan waraabta mid laysku siiyey kharaajun ijra hadday tahay aw dariibatun anshuur fa hiya dariibadii iyo kharaajkii cala almaaliki ka dhul kale korkiisay ahaatay duuna alcamili shaqaalahaase wax lagu male idil kharaaju ujrada dhulka laga qaadiyo aw idariiba canshuursi mutacaliqun bilasli dhulkay ku saabsan tahay bidaliili ana dariibata canshuurta madfuucatun waa la dhiibaa walow lam tufras ilardu dhulkiiba yaan la beerin aw tusrac masakiya timirba yaan lagu tallaalin ama zakaatu sakadii faaya calaa man korkii unbay ahaatay balaga nasiibuhu qaybtiisu gaartay min atamri timirta xaggeeda uga nasiiba nisaafan qadarkii sakada laga dhiibi jiray sawaan waxaa jira kaana alcaamil shaqaalihii haddii qaybtiisii ay u gaarto nisaab uu bixina aw dhulka kiilahaa waa bixinaya idi sakaatu mutacaliqati bihamarati miri ay ku saabsan tahay nafsiha shan tajuusu lmusaaqaatu waraabta midaa banaan fi lusuuli asalyaal gudahooday ku bilaan tahay ka an yadfaca rajulu waa inuu nin dhiiba liaakhara nin kale ardan dhulbuu u dhiibay geeda kuma yaalin salax subow liyaqrasaha inuu tallaalo naklan timid aw shajare adiga moos iyo cambi iyo tiin iyo liin iyo waxaad rabta ka dhig buu leeyahay wayaquumu shaqaalihii baa isu taagaya bisaqyihi wixii waraabintii wa islaaxihi wanaajintii ilaa an yasrar intuu ka miro dhalo calaa ana lahu inuu leeyahay buu ku shaqaynayaa shaqaalihii alruca afar meel meel minhu maxsuulka ka soo baxa meesha aw ithuluud saddex meel meel matalan iyo wixii lamida ah, bishardi an tuxadada almudda muddadii waa la koobaya biahmaariha midha bixinteeda matalan wa an yaakuda alcaamilu shaqaalihii nasiibahu waa inuu qaato mina ardi dhulka washajari ma-an dhul baa loo dhiibay dhulkaa intaas tab iyo kolkaa dhul iyo geedu qaadana sidaa in loogu heshiiyan waa banaanta tajuuzu lmusaaqaatu isla waraabsamidiibaa banaan fil usuuli asalyaal lagu sameeyo sidee wey kaa yadfaca arajulu inuu nin dhiibo liaakhara nin kale arlan dhul liyabrasaha inuu timir ku tallaalo barsi waa timir naklan timir aw shajareenkeeda kale oo wayaquub uu shaqaalihii isu taago bisaqyihi wuxuu tallaalay waraabintiisii wa islaaxihi wanaajintiisii iyo falidiisii ilaa an yasmar intuu ka miro dhaliyo calaa ana lahu inuu leeyahay buu ku shaqaynayaa arubca afar meel meel minhu wixii ka soo baxa meesha aw ithulus saddex meel meel maalan iyo wax bishardi an tuxadad waa in la koobo almudda muddo waa in la koobo biismaariha geedahay ku mira bixinayaan mathalan itlaaq waa wa alcaamilu shaqaalihii waa inuu qaata nasiibahu qaybtiisii min alardi washajar dhulkiiyo geedaha iyo yumaca wada jiraan uga qaadanaya lix lilcaamili ka shaqaynaya wuxuu leeyahay cajaza hadduu tabar beelo can ilcamal camalkii lagula heshiiyey min nafsihi inuu isaga naftiisa u qabto mubaashara hadduu ka ajiyo an inuu iska naab yeelo kayrahu kayrkiisa walahu hamaraatu mirihii isagaa leh almustacaqatu la mutay bilcaqdi heshiiskii hore markuu isagaa hawshii qaban waayo shaqaala hawshii qabtuu keenaya kolka adigiibaa qaban waayo nin baad keentay loo liidi maaye caqidkii hore timirtii lagula heshiiyey rubac iyo sulud iyo khumus iyo nis sii baa la siinaya isagaa markaa ninkan bedelkiisa suwaxnu wadaagaayaqaan lilcaamili ka shaqaynaya wuxuu leeyahay in ajaza hadduu tabar beelo can ilcamali hawshii lagula heshiiyey binafsihi inuu ku qabto naftiisii ayuniiba ah inuu iska naayib yeelo hayrahu isaga kayrkii walahu hamaratu mirihii buu leeyahay almustacaqatu la mutay bilcaqdi buu ku leeyahay toddoba waxaa wey in haraba alcaamilu shaqaalihii baa cararay qabla buduwi thamra timirtii oon bislaanin ayuu iska cararay faliqa bilma ardi rasuulka ninkii lahaa wuxuu leeyahay alfasqu inuu fasakho heshiiskii ee wain haraba hadduu camilkii cararo bacda buduubi tamri timirtoo muuqatoo bislaatay yuu kadib tegey marka xaq baa meeshii ka raacay aqaama maaligii wuxuu joojinaya ma yutamimu qof dhammaystira alcamala hawshii biujratin ujra qaadashadeed ku dhammaystira waxaa laga bixinayaa min nasiibi alcaamil kii shaqaale ahaa ujradiisii baa ninkan dhamaystiray xooggiisii laga dhiibaya baaqigiina meel baa loo dhigaya ilaa uu ka soo noqdo in haraba alcamilu shaqaalihii hadduu cararo kala fiiri qabla budubi thamarati imirton bislaan buu iska cararay fali falirabbi lardi kulka ninka ilaah waxa u banaan alfasku inuu baacii fasaho heshiiskii ka dhexeeya musaaqaadka wain haraba hadduusa cararo bacda budubi thamri timaartoon bislaan aqama wuxuu joojinaya man yutamimu qof dhammaystira alcamala hawshi biujrati ku dhammaystira min nasiibi ilcaamili shaqaalaha qeyrkiisiiba ujrada laga bixinayaa sideed haddii shaqaalihii dhinto in maata alcaamilu shaqaalihii hadduu dhinto faliwarasatihi dadkii dhexlaayay waxay leeyihiin an yuniibu inay ka naa'ib yeelaan hayrahu ka dhintay nimaan ahayn min darafihim iyaga xaggooda ka keenaya wain itafaqa darafaan ninkii dhulka lahaa iyo kuwii dhaxalka lahaa hadday iswaafaqaan cala alfaski musaaqaadkii in la fasakhaana fusikhat ilmusaaqaatu waraabtamidoo dhan waa la fasakhayow in maata alcaamilu haddii shaqaalihii dhinto faliwarihatihi dadkii dhaxalkiisa lahaa waxay leeyihiin an yuliibuu inay naa'ib yeelaano hayrahu keyrkii min darafihim dhankoodii ka keenaan wa in itafaqa hadduu waafaqo adarafaani labadii daraf calaa alfaski musaaqaadkii in la fasakha korkeedna fusiqat ilmusaaqaatu musaaqaadkii waa la fasakhaa markaas arrintii meeshaasay ku dhammaatay wallaahu aclam